ka mid a ayuu baabkan u baab yahay waweyl اlmushrikiin aladiina laa yutuuna الzakaa wahum biاlaakhirati hum kaafiruun marka dadka maanicu zakaadka oo zakada diido iyo xumaanta ay leeyihiin waa tii majliska koobaad ee kitaabka markaan bilaabaynay kitaab azaka cashirka u horeeyey waa tii aan soo faahfaahinay oon kaga soo hadalnay imaamka cali raxmat ullah marka wuxuu noo keeni doonaa cawadu alla qadara subxaanahu wa tacaala maanicu zakaadka xadiid ku soo arooray iyo zakada xoolaha aanan foofaynin oo awrta la rarana guryi joogta iyo wix la midka ah inay ka dhacayso sidoo kale wuxuu imaamka keeni doonaa zakada looda iyo looda zakadeeda dadka diida iyo ariga zakadiisa iyo zakada ariga dadka diida iyo xoolaha meel kuwada urursanaa oo halka mooro iyo halka biyocab lahaa in la kala geeyo zakada awgeed iyo imaamka iyo qofka zakada qaada inuu muslimiinta markuu zakada ka qaayo ka qaado uu u duceeyo ayaan insha allah tabaaraka watacaala caawa casharkeenu ku koobany waxaa marka xusuusin mudan axaadiista qaaroo noo imaan doonta waa axaadiista horon soo marnay waxaa laga yaabaa xadiidkaas kii ka soo hadlay ibilka oo isagoo dhammaystiran imaamka uu soo guuriyey calayhi raxmatullah matni ahaan inuu hadda usoo celiyey isagoo sanadkii ka duwan inuu soo celiyay ayaa laga yaabaa marka iyad wuxuu u daliishanayey zakada geela haddana wuxuu daliishanayaa zakada looda kadibna wuxuu daliishanayaa marka saddexaad soo celiyey zakada ariga sida ayadan imaamku u yeelaa caleyh raxmatullah sax loola socda o waxaan isku dayna insha allah tabaaraka wa inaan soconno oo habeennihii hore sidan ugu dhacday ayna nugu dhicin xadiidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي mat abarna cimraan ibn bakaar alkilaaci waa iqa qaala xadaثna cali bnu cayaash alalhani waa iqaة tabt qaala xadaثna شhucayb ibn abi xamزة alxamsi waa iqaة caabid qaala xadaثanii abu zinaad cabdالlahi bn dakwan alquraشhi waa iqaة habt mima xadiiث xadaثahu uu sheegay cabdالraحmaan ibn اlأcraj cafwan cabdiraxmaan alacraj waa iqaة habt caalim mima xadiiث dakara uu ka sheegay ama dakara uu sheegay in annahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu taala arda yuxadiu isagoo ka warramay bihi ama yuxadiu isagoo ku sheekaynay bihi xadiidkaas qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulkan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam ta'tii waxaa imaan doonta alibilu geeli ayaa imaan doona calaa rabbiha ay calaa maalikiha ciddii geela lahayd ayaa geeli uu imaan doonaa calaa maa khayra calaa khayri maa kaanat intii ay ahayd ahaan jirtay intii ay ugu fiicnayd oo buuri noqotaya tiro noqotaya firfirconi iyo nashaad noqotaya geela isaga ah xilligii intii aad soo maro xilliya xilliga ugu fiicnaa isagoo ah id hiya ayada haddii aanan haddii uusan ah id hiya iyada lam yuci hadduusan siinin eh, qofkii lahaa fiiha iyada gudaheeda xaqa xaqi laga rabay uusan bixinin geeli oo marka dhammaystiran oo isku aadan oo tiro badan oo burbuuran oo bayriqi ayuu imaanayaa goormuu imaanayaa waa qiyaame eh iyo carasaadkiiya haddii qofkii uusan xaqii geela laga rabay uusan bixinin waay taauhu waxay kula istaagaysaa biakhfaafiha lugaheeda ay kula istaagaysaa iyo cagaha cagahay la dhacaysaa wa taأti اlghanamu arigana way imaanaysaa ama uu imaanaya arigina calىa rabbiha ay calىa maalikiha ciddii milkisay calىa khayri maa kaanat sidii ay ahayd ama xilliyadii ay soo martay ariga uu soo maray xilliga ugu fiicnaa isagoo ah markii af carabi uu yahay arigii alhanam ari wuxuu ka dhigayaa wuxuu ka dhigay hadda markuu ka hadlaayay kaanat ay ahayd ayntiya laga yaabaa iyo dhankaas inaan anagan la aadno o idaa lam yucti hadduusan bixinin qofkii milkiyey fiiha ayada gudaheeda xaqa xaqeeda tatahu waxay kula istaagaysaa bialaafiha qobabkeeda wa tantachu waxay ku hartinaysaa ama hertinaysaa biqurunihaa geesaheeda qaala wuxuu yidhi qaaladan waa kama abu hurayra mise waa nabigeena sal slam hmm, maxaa hoos muxuu yidhi shee abdiwaxid hoos muxuu ka sheegay qaaladaas fiiri ya hahay wa min xaqihaa xaqeeda ayuu ka mid ahaaday an tuxlaba in lagu liso cala almaai biyaha markay xoolaha ay soo arooraan oo dawda iyo ceelka iyo webiga iyo warta iyo balliga iyo la joogo xilligaas cidda meesha ayada joogta in loo lis oo u baahan xaqa geela lagu leeyahay iyo xoolaha lagu leeyahay ayay ka waaya ala hooyay nabiga marka digniin ayuu bixinaya laa ya'tiyana yusan imaanin axadukum midkiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bibaciirin riti yuusan la imaanin ritigaasoo yaxmiluhu uu ku xambaarsan yahay calaa raqabatihi qoortiisa lahu ritigaa u sugnaaday ruqaa'un doobayn amaba olol ma la dhihi karaa mise ololka waa loo isticmaalaa geela ya doobayna sooma waaya olol baciira laga hadli la soco meesha bibaciirin baa la yidhi <laughs> aya ololka waxaa loo isticmaala haaliban geela ah, aan ritig ahayn ritigna ma horta ma olola neeriti ma olola ya riti riti olola ma la arka ma guuxaa mise olola <laughs> asal ahaan geela muxuu sameeyaa ritiga ku noqo haye doobida garani laakiin iyo doobayntu hadda hadaba garani laakiin ma ololaawa ritiga ama ha yaraada ama weynaad ma olla laakiin asal ahaan ritiga inuu doobeyo waa ya riti ma la dhihi karaa markuu yarya qurba <laughs> waa qurba markaas olaya saw ah. geella hadda kolleyba umana socotaan danna gabaleydi waxad yeelaysaan anigu lagoyna iskaga socodda geel laga soo tegayo shaqaale iyo dad muxuu ahaa aan waxba u hayna geel hadda looga tegay khalaas iyo lagu kuday irtigina waa doobayna haye ololkana wuu leha khaasatan markuu yari ha maasha allah ya ha haye guux iyo doobadaa kala duwan haye waa gorayga kana a taqriiba wa iska ratibma dooba ma imaanaysa iyadoo guux usan imaan soo sama saas waaya marka nabigu wuxuu yihi sal slm alaa hoyay laa ya'tiyana yuusan imaanin uusan imaanin axadukum midkiin yowma alqiyaamati maalinta qiyama bibacirin riti yaxmiluhu uu ku xambaarsan yahay calaa raqabatii qoortiisa waa riti dhan lahu ritigaa uu usugnaaday ruqaa'un dobayn ama guux waxaa tidhahdaba ruqaaga taqriiban markii mxuu ahaa guuxa guuxa waxaan kala jeeda waa doobaynta wa waxaa la socda raqwadi iyo wixii caddaa iyo waxbaa la socda waaya fa yaquulu wuxuu dhihi marka ya muxamedu muxamedow nabi maxamedow wax ila qabo waa yani fa aquulu waxaan dhihi laa amliku laka shayan wax kulama qaban karo wax aan kula qaban kara lama arka qofka saan dhaha marka laba qofba waa noqon karaan mid waa kan zakada aanan bixin jirin tan laba midka labaadna waa midka dhici jiray oo xoolaha ama khiyaami jiray ama dhici jiray ama xadi jiray ka isaga ahna waa noqon karaa adila kala kuso aroortay kow qad ballaqtu diintii waan soo gaarsiiyey dadka adna waan ku soo gaarsiiyey in waxaan ay xaaraan tahay zaka bixin la-aanta saan in lagu mudani sidoo kale xaditaanka xoolaha nool iyo geel in saan lagu mudani iyo kuwa kaleba waan kusoo gaarsiiyey alahoy laa yaatiyana yuusan imaan axadiku midkin yowma alqiyamati maalinta qiyama bishaatin neef aryo yaxmiluha qofku uu xambaarsan yahay calaa raqabati qoortiisa lahaa iyad u sugnaaday yucaarun yeerid waa dhawaaqaysa haye neefka arigana muxuu ahaa yeeridda maxaa u weheliy eedaan ma la dhihi karaa ya <laughs> waa kaas haye fayaquul wuxuu hi ya muxamedu faaqul waxaan laa amliku laka shay wax kulama qaban karo waa ceeb alawaluun walaakhiruun hortiisa ayaa neef geel qof dush ku saaran alawaluun walaakhiruun alsagiir walkabiir aljin walinsu hortooda ay wada arkayaan dhammaantood neef ariyuu dhabarka saaran yahi tuugnimo iyo xadid iyo khiyaamo iyo bixin la-aan bixin la-aan intaba waaya fayaquul wuxuu dhihi ya muxamed nabi maxamedow faaqul waxaan laa amliku laka shay wax kulama qaban karo qad ballaqtu diinta waan kusoo gaarsiiyey alah ilaa yatiyan yuslimaan axadukum midkan yowma alqiyamati maalinta qiyama ah, amliku qaala wuxuu yidhi wayakuun wuxuu ahaana kanzu axadihim midkood bangigiisii iyo xoolihii u kaydinayey oonan zakada laga bixinaynin yowma alqiyamati maalinta qiyaama shujaacan abeese aqraca ee madax diiran yafiru minhu ka cara saaxibuhu qofkii xoolaha iyo isaga lahaa ama xoolaha lahaa oonan zakada ka bixin jirin ayaa ka cararay wayatlubuhu xoolihii oo muxuu abeese ahna amabay mas ahna qofkii ayuu dalbaya uu raadinaya weliba waa dhawaaqa wuxuu leey ana kanzuka anigu war ani maalkaagiyanahay war ana xoolahadiyanahay bankigaad digaysa kaydinaysa falaa yazaalu kama zuula xataa yulqimahu ilaa uu u afgeliyo usbuucahu fartiisa markaasa waa noo imaan doontaa markaasu saas bash bash bash bash u siinaya ruugaya maalkiisiyaa ku noqonaya mas iyo abeeso nasal allah asalam alcaafiya baabu suquudi zakaati zakada ka dhicitaan ay ka dhacaysa can libeli geeli idaa kaanat haddii ay tahay rislan liahliha mid ehelkeeda ay maalayaan oo u joogta waxaa weeyaan yani aanan la foofinaynin inaan zaka laga rabin iyo walixumuulatihim iyo inay rartaan awrta guryaha joogtay iyo yani waxyaabaha khaaskoo la isticmaala oonan loo isticmaalin xoolanimo loo isticmaala xamaali iyo waxyaaba lamidkaa eh, amaba la calfina inaan zake laga rabin ayuu imaamku u daliishaday baabkan xadidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis xasana qaala alimaam nasa ahbarana maxamed bn cabdillah alsancaani wa iqa qala xadana muctamr bn sulayman wahiqatu habt qaala samictu bahz ibn xakiim waa saduuq yuxadid isagoo ka warramay can abihi abihiis waa xakiim ibn mucaawiya wa hay xakiim ibn mucaawiya saduq sooma can jaddi awogiis waa saxaabi jaliilah radia allahu taala waxaa weeyaan mucaawiya ibnu xayda qaala wuxuu yihi mucaawiya ibnu xayda samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slam qul isagoo la fii kulli ibilin geel la arka oo saa'imatan foofaysa fii kulli arbaciina afartan la arka ibnatu labuunin qaalin laba jir dhammaysatay oo saddex sano gashay ayaa laga rabaa laa tufaraqu lama kala gey ibilun geel can xisaabiha xisaabteeda lagama kala geeyo oo geel zaka ay ku waajibtay lama kala qaado si zakadii loo yarayo ama zakadii loo diido oo meesha ay zakada ugu baxdaa man acطaha qofka bixiya mu'tajiran lahu isagoo ajirdoon ah hay mu'tajiran lahu ajruha mu'tajiran isagoo ajirdoon ah. lahu isaga waxaa u ajruha ajarkeedii waman manaca qofki diidana fa ina anaga akido waan ka qaadanayna washatra ma ibilihi geeliisa nuskiisaan ka qaadanayna cazmatun waa waajib wa min cazamaati rabbina rabbiga naga waajibaadka amaba tacziirada uu rabbigan bixiye weeyaan laa yaxilu uma banaan limuxamedin ama liali muxamedin moxamed ehelkiisa minhaa xoolaha zakada shay-un waxba uma banaana imaamka marka suquuط الzakaati cala اlibl ida kaanat risla liahliha walixamuulatihim markuu yidhi aawey wuxuu u daliishaday aw hal meel wa waa mafhuum maxay tahay fii kuli ibilin saa'imatin intaasu waxaana aad ujeedaan xugna ayuu kala soo baxay imaamka caleyh raxmat ullah waan lagu raaci karaa waan lagu diidi karaa baabu zakaati اbaqari looda zakadeed ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun afar boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala aimam النسي ي أخبرna محمد بن رافع الqushayri wa ثiqة caabid qala xadaثna yaحya بن aadم wa ثiqة xaafiظ faضل qala xadaثna aw qaala wuxuu yihi ninka la yah yaحya بن aadم qaala mfضل mfضل ibnu muhalhal asicdi waa iqatun tabt nabiy caabid ayaa wuxuu yidhi canilacmash ka wariyey sulayman ibn huraan kaahir weyaan can shaqiiq eh, ibnu slm waa iqat can masruq ibn ajdac waa caabid mkhadrm isna can mucaad ibni jabalin saxaabada wuxuu ka mid ahaa culummadeedu ka mid ahaa waa raggii ducaadan waa ka mid ahaa quraadan waa ka mid ahaa marka mucaad nin sahlan ma ahin radi allah ta ana rasuul rasulka sal slm bacau wuxuu diray ilyman yeman ayuu diray amar nabig wuxuu faray an yahuda inuu ka qaado min kuli xaalimin qof kasta oo qaangaar ah waa yahuuddii iyo nasaaradii ahlu kitaabkii jizyadii waa dinaaran hal shilin oo dahab ah aw amaba cid lahu dinaarkaas wax u dhigmo oo macaafira macawisyaha iyo maryaha magaaladaas macaafir loo tiiriyey kabasfaqaad hadda macawisyaha soomaalida ay xihan jireen qaar waaa lehi jiray indunusia stan ragga qaar soo gaala mayna hadda beryaha waa indunusia lehi jiray somas ya indunusia sidaasoo kale waa macaafirada marka waa indunusia mara indunusia ah oo udhiganta hal dinaar marka waa maro tuulo ku taala yeman waa macaafirada macaafiriyun waa la waa loo nisbeeya macaafiran waa la iska dhahaa macaafiriyun riwaayad qaar kuso aroor labadaba dhib ma lahan amaba hal shilin oo dahab ah ama maradaas oo macaafirka ah oo magaalada loo nisbeeyey oo hal shilin joogta ayaa laga qaadaya sanadkii o dhan wa waa sanadkii oo dhan wax weyn maaha waxaa la isweydiin karaa mararka qaar war ninkan maxaa anshuurta looga qaadaya ninkan mar waxaa kaloo isweydiin karaa qofkan maxaa loo addoonsani addoon maxaa qofkan loo addoonsani fi lislaam oo ragga qaarna ay ka murmaan oo ka ijiy xijiya taagaan ayaa laga yaabaa oo xuquuqda ibni aadamka lagu tumanaya addoon maxaa kan looga dhigi kan maxaa jizyada looga qaaday su-aasha ayada jawaabteeda maxay tahay jawaabteeda waa dheer tahay laakiin khulaasadeeda waxay tahay abaalkiisa waa waa ku santa way kugu san tahay waa jawaabtiisa waxaa weeyaan waa kugu san tahay macsokor ay kugu tahay in lagu addoonsada in jizya lagaa qaado macsokor walaa raxma walaa karaama maxaa yeelay qof maanta adiga aada soo korisay ood eh, maalintii u dhashay iyo ilaa uu ka weynaado aad adiga biilaysay ood u guurisay ood dhaqaalo u samaysay ood wax walba la qabatay ood wax bini aadan u bahan yodhan aad u samaysay hadduu kugu caasiyo ka warrama seehooselyeli ood weliba kula dagaalamo ood caay ti u dambaysay iyo dicaayad kula istaago ka warrama ceertaa cabe ama dhame ayaa caydaada yaqaana soo mahayn seli yeli abaalkiis ya waa la fiijini sooma ya ha waa la dhihi haddii rabaxdi loo raaciyana kaba sii fiican haddii xabsi la dhigana <laughs> waa mudan waa bini aadan wuxuu sameeyey addoonkan marka jizyada laga qaada oo weliba sanadkii hal shilin laga qaada dahaba amaba la adoonsani oo sharaftii iyo xuriyadda laga qaadi wuxuu la too yahay nin dembiile ah ninka maanta intaan halkaan istaago inta bannaankaa istaaga kadib in madaxweynaha cay iyo been abuurasho iyo qajac kala daala see la yeeli mataqaanaa markuu ugu fiican ya xabsiga alligi haddii kale shaqa adagaa laga qabanay waa taqaanaa soo saama ma jirtaa mise ma jirta arrinteeda weliba dalkaadu digteeteer ka shaqayna xabsil islama gaaraayo mar hore ayuu aakhiro u galbanay soo ma maxaa yeelay nin ka mudnaa inuu xushmeeyo ayuu ihanaystay waa bini aadan wax qiimo lah weyn aanay jirin kul اladii fowqa turaabi turaabuna laakiin addoonkan shilinka laga qaado oo lagu ganaaxay amaba xuriyaddiisii naftiisii loo dayay lakiin xuriyaddii laga qaaday ilaahaygii macbudulxaq ahaa oo awjadahu min cadam isagoon jirin hal ataa calى insaani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuura ayuu ku casiyey waa la keri waayey wax walba markaasu cay akbar cay oo la caayana waa ilahi in loo sharigala subxana wa tacaala yacni dicaayad iyo caay iyo wax walba dhah iyo si kasta sheeg wax walba waxaa ka liidan alshraaku biاllah oo ka cay ahaan ugu xun maadaama haye allihii noocaas ahaa allihii intaas isaga u sameeyey cafwan ayuu marka cay ula istaagay inuu usujuuda ood asaga isu dulayana waa lagu keri waay waxaa lagu ciqaabay marka in addoon asaga lamid aho mararka qaar ka caqli yar oo ka dhaqaalo yar oo ka dadnimo yar oo ka qurux yar in loo duleey habaalkaada waa marka macsokor ay kugu ta ma garateen qodoba qodobkaas in shiri laga qaadan waa sida ayada wax kala raadiyi marka ilaahay marka waxay kuleeyihin adoon dadka looga dhigin dadkan waa la adoonsani ayaga adoonsani adduunkan hadda caalamka waad aragteen waa ah, xuquuq bini aadamka oo diinta dadkana dulliga la dulaysanaa kolleyba ya dulli naftooda yaa la dulaysani oo maalkooda yaa la dulaysani oo dalolkooda yaa la dulaysani oo sharaftooda yaa la dulaysani oo xataa khilqigii ilaahay aad abuuri rag yaa ragnimo aloo diidaya dumarkan dumarnimaa loo diidaya hataa oo leeyahay waa in dumar laba dumar ay rag iyo muxuu ahay nin naag isu noqdaan laba nin ay isu noqdaan marka maxalushaahidka marka waxay tahay nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qof kasta oo qaangaar ah oo ahlu kitaabka jizya wuxuu saaray dinaar amaba qadarkiisa ama inuu dhiganto oo maryahaas macaafiriga ah ayuu nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam ku farad yeelay mucaad iyo xadiidka welina ood ujeedaan wa min albaqari loodana waa maxalu shaahidka meeshaan min alaaiina soddon neef tabiican dibi sanad jir ah aw tabiicatan ama qaalin lo ah oo sanad jir ah see la dhihi ayada ma qaalina la dhihi ariga matu xara lahay wayl ha nacam axsanta wayl sanad jir ah i gambise wa min kuli arbaciina afartan la arka oon lo ahna musinat musinatan musinada waxaa weeyaan waa laba jir markay afartan gaartaan laba jir mid aha laga qaadi sidaa weeyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadii saxiix maa qablahu wama bacdahu xadiid ka horey kanka dambeya ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nasa abarna axmed ibnu sulayman ruhawa iqatun xاaفظ qال xdثna يعلى وهو بن عubayd الكوفي وثقة إلا في xadيiثi عن thwrي ففيه lin qال xdثna الأعمش عن شhقيق بن سلمة عن مسروق بن أجدع عن أعمش عن إبراهيم يزيد النخعي qاaل waxay yihahdeen qاaل معاad معاad بن jبل وxuu yihi رضي الله عنه hy bacثnii waxaa i diray rasuل rasulka ayaa diray sل sلم ilى اليمن ayuu i diray faأmarnii nabig wuxuu i faray an آkhuda inaan ka qaato min kuli arbaciina afartan aan ka soo qaada dhah oo zaka ahaan ugu soo qaada min kulli arbaciina afartan neef oo looka min kulli arbaciina baqaratan hay min kulli arbaciina afartan laarkad ah baqaratan aan ka soo qaada aniyatan ee aniyad ah aniyada marka maxay ta waa tan saddex jirka ah wa min kulli alaaiina soddon la arkana cafwan aniyatan aniyadan waa musinadii musanidii musanidii musanid musinadii waa oo laba ayay dhamaystay kii saddexaaday marka gelaysaa min kuli alaaiina soddon la arkana tabiican dibi sana jir ah wa min kuli xaalimin mid kasta oo qaangaar ah oo ahlu kitaab ahna dinaaran hal dahab ah shilnoo dahaba aw cid lahu ama udhigankiisa oo macaafira maryahaas magaalada loo tiiri indunusiyaankaan sheegayni o kale ah xadid laba kun afar boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas abarna axmed ibn xarb aطa'i waa saduq qala xadaثana abu mucaawiyata maxamed bn khazir darir wa iqaة axfad الnaas fi xadiiثi alacmash waqad yahimu fi xadiiثi غayrihi can ilacmash can ibraahim can masruuq can mucaad radia allahu tacala an arda waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu mucaad bn jabal saxaabigaas lamaa goortii bacaahu rasul nabiga lagu diray sal sl yman u diray amarahu nabigu wuxuu faray an yaahuda inuu ka qaado min kulli alaaiina soddon larko min albaqari lo ah tabiican dibi sanad jira aw tabiicatan amaba qaalin lo ahood muxuu ah sanad jira wa min kulli arbaciina afartan neefoo lo ahna musinatan laba jir laga qaado wa min kulli xaalimin qof kastoo qaangaar ah oo waxaa weeye ahlu kitaab ahna laga qaado dinaaran hal shilin oo dahab ah aw cidlahu ama inuu dhiganta macaafira ee maryahaas magaalada loo tiiriyey xadيث laba kun afar boqol iyo saddex iy kontonaad wa xadيث xasن صaحيح qala الimaم نس أخبرna محamed بن منصور الطuسي wa ثiqة qala xadaثna يعقوب بن إبراهيم المdني wa ثiqة فاضل qala xadaثna أbي أbيهis wa sعد wa إبراهيم بن سعد المdني wa ثiqة xujة عن بن اسحاq محمد اسحاq wa saaxibu المغازي imam أهل المغازي wa صدوq xadaanii waxay warrami sulayman acmash can abi wail sheekh ibn slma can mucaadi bni jabalin radia allahu ta arda raxima jamic ruwaat qal wuxuu yihi mucaad bn jabal amaranii rasuul nabiga ala fr sal slm xiina goortii bacatna alyaman yaman u i diray anlaa akhuda inaan ka qaadan min albaqari looda shayan waxna xataa tabluqa ila ay ka gaarto alaaiina soddon faidaa balaqat alaaiina haddii ay soddon ay gaarto fiiha cijlun dibi oo taabicun sanad jir hagadiisii daba socdaa mogta kow jadacun aw jadaca ah. jadacun aw jadaca ah. looda dadka yaqaana waxaa weeyaan jadacada qaaliban kuwa ilka ritaa la dhihi jiray dibiga markuu sanad jiro ama muxuuha mailka ku rita yaa looda yaqaana looley meeshaan ma joogaan soomaalida imtixaaman yihin geelan weydiya <laughs> geelan baa la weydiini looda hadda ma yaqaanaan marka jadacada haaliban kuwa ilkaha ritay ayaa mxuu ahaa loo isticmaali jiray wallahu aclam xataa tabluqa ilahay ka gaarta muxuu yihi sheekh jadacadaas muxuu ku fasiray ka fiirka may nafsi shay waa isku mid un mogta laakiin ka jadaca ahaan de ilkirdishadii su-aashtaan waxaa waa neef muxuu ahaa weyl amaba dibi yar inuu hal sana markuu jogo ilkaa rito ma dhacaysaa ya sheekh ya sheekh laba ilkaha ka dhacaya marka de hadalkii waxaa laga yaabaa marka xilligii ilkahay ka dhacayeen ayuu galay oo sanada u dhammaatay sanadka labaado ilkaha u dhacayeenoo galay halkaas baa lala aadi karaa saas weeyaan wallahu aclam waa yahay <clears throat> xataa tabluq ilay ka gaarto arbaciina afartan faidaa balaqat arbaciina afartan iyay gaarto fiiha baqaratun neef lo ah ayaa laga rabaa ama qaalin ayaa laga rabaa musinatun ee laba sana dhammaysatay kii saddexaadna gashay baabu maanici zakaati baqar looda zakadeeda qofka diida cuquubada ku soo aroortay u baabkan u baabi xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi xbn awaas ibn cabdilacla alasadi waa hiqa can ibni fudayl maxamed ibn fudayl ibnu ghaswan weeyaan alkuufiy saduuqun caarifun rumya bitashayuc can cabdilmalik ibn abi sulaymaan saduuqun lahu awhaam can abi zubayr waa maxamed ibn muslim tadrus waa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm maa min saaxibi ibilin qof geel lah ma jiro oo milkiyey walaa baqarin lo milkiyey walaa anamin hanamin ari lah ma jiro oo milkiyey laa yu-addii aran gudanayn xaqaa xaqeeda ilaa hadduu jira wuqifa lahaa wuqifa waa loo joojiyaa ninkii lahaa xoolahaas oo geeli iyo ariga iyo loodii ayaa meel loo joojiya yowma alqiyamati maalinta qiyaama biqaacin meel bannaan ah qarqarin ee waxaa weyaan siman oon kala sarraynin tata'uhu waxay kula istaagaysaa daat daatu alalaaf tii qoobab ka laheyd bialaafi ay kula istaagaysa o kula tumanaysaa wa tantaxu waxay ku hartinaysaa daatu lquruun tii geesii lahaydna biquruuniha geeseeday muxuu ah ku hartinaysaa laysa fiiha gudaheeda ma ahan oo kuma jira yowma idin maalintaas xoolahaas jammaa'u mid qaroofan waxaa weeyaan geesa qaroofan ama geesaha isaa u laaban yihiin kuma jirto walaa maksuurat اqarn ama mid gees jabana kuma jirto dhammaan geesaha wada fiiqan yihiin qulnaa waxaan ya rasu rasulka allow wamaa xaqwa xaqeeda muxuu yahay qaal wuxuu yihi iطlaaqu faxlihaa ritigeeda iyo awrkeeda oo geel kale in u abaahiya haddii qofkii laga dalbado uu ogolaado waa inuu haddii laga soo qoorsado ritigii qoorta ahaa uusan u diidin uusan nimaya riti ayaa geela ugu jira geela boqol hadduu yahay hal riti un baa lagu dayni laba riti maya oo ge asaga muxuu ahaa awlaaddii inay imaadaan sabab ilahi uu dhigi subxana wa tacaala marka waxaa laga yaabaa qof inuu geelka leeyahy uusan riti ugu jirin ama ritiga isaga ah la jecelyahi qoortiisa marka haddii lagaa dalbado oo lagu yidha ritigii iyo ama amaba ii qori inaadan diidin xaqeeda ay ka midta geela o iطraaqu faxliha awrkeeda in la qooriyo oo cidda kaa qoorsato aan loo diidin iyo wa icaaratu dalwiha wadaanteedii lagu waraabinayna in dadka la cariyeeyo oon loo diidin iyo wa xamlun calayha fii sabiili اlah jidka alle qofkii u baxana hadduu kaa dalbado in aad siiso oo gaadiid ahaan u siiso aadan u diidin walaa saaxiba maalin qof maal xoolo kaashlah ma jira laa yu-addii aanan gudanayn xaqahu xaqiisa ilaa hadduu jira yukhayalu lahu waxaa loo diyaariya yowma alqiyamati maalinta qiyaama shujaacun abeese ama mas aqracu ee madax diiran sunti ayaa muxuu ahaa timaha ka qaaday culamada dhihi jireen yafiru minhu saaxibuhu saaxibkiisa ayaa ka carari waana xoolihiisi wa huwa maalkii oo bas mas ahaan u samaysan ama abeys ahaanna wuu dabageli qofkii daba ordi yaquul lahu wuxuu dhihi haada kanzuka warka xoolahaadi waa xoolahaadi bangigaadi waa aladii kaasoo kunta adi tabkhalu bihi mid la bakhaylo wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfida walaa yunfiquuna fii sabiili lah fabashirhum bicadaabi aliim yowma yuxma calayha fii naari jahannam waa noo imaan doonta ayadna fatukwa biha jibaahuhum wa junuubuhum junuubuhum iyo wa duhuuruhum yuqaalu lahum hada ma karastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun nasal allah asalama alcaafiya zakada hala iska ilaaliyoy bal akadaa la bixiyo haliswa iyo xuquuqdii kale xoolaha lagu lahaa faida ra'a hadduu arka anahu isaga laabudda minhu inuusan meel looga badbaaday meel looga maarmaa ayna jirin oo dee waa ku dheganya meel kasta mer meel kasta ku orod intuu orod intuu faka si kasta yeela uu daba socda markuu meeluu ka gala waayo adkhala yadahu fii fiihi gacantiisu afku gelinaya dalaq ama farti ha ka bilowdo ama kulliba ha wada fa jacala wuxuu gudagelayaa marka yaqdamuha inuu mxuu ahaa ruuga kamaa yaqdamu alfaxlu ritiga siduu mxuu aha u ruuga ritiga kale ayuu saa u ruugaya bash bash bash bash bash ayuu ka siinaya nsal alla slama alcaafiya baabu zakati اlqanami ariga zakadiisa ayuu baabkan ubaabiya xadidka laba kun afar boqol kontan iyo shanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasa'i nt akbarna cubaydulahi ibnu fadaalata ibn ibraahim anasaai annisaa'iy wa iqatun tabt qaala xaddatana shureyx shureyx baa idiin qoran soo ma surayj ayuu qoran surayj ya akhyaaray shurayx meesha iska dhaafa surayj waa surayj bisinwa soo kuma qorna sheekh nuure maxaa ku qoran shureex surayj waa bisinwa iqaة yahimu qaliila qaala xadaثna xamaad ibn slmta wa iqaة cabid can humaamata ibn cabdillahi bn anas ibni maliki waa saduuq can anas ibn malik wuxuu ka wariyey radia اlahu ta arda ana abaa bakrin sidiiq saaxiba rasul lah sal slm radi allahu ta arda kataba lahu wuxuu qoray yaa loo qori anas malik ayaa loo qori khaadima rasuulilaahi ayaa wax loo qori waxaanuu qoray khaliifata rasullah sal slm ayaa u qoray muxuu qoray ana haadihi tanayto waraaqdaan kugu soo qoray faraa'idu الsadaqa waa zakadii faradkeedii allatii taasoo farada rasulla nabiga alla uu farad yeelay cala muslimiinta ilahay baa farad yeelay nabigana wuu sii caddeeyey kow allatii taasoo amara uu faray allah alweyna biha iyada rasul rasulkiis u faray faman suila qofkii la weydiy o min muslimiin muslimiinta ah, calaa wajhiha sidii ay u qoran tahay oo imaan doonta qofkii loo weydiiyo falyucihaa bixiyo waman suila qofkii la weydiiye fowqaha iyada wax ka badana falaa yucdi yuusan bixinin xaq lagu leh ma ahan wuxuu dhahay marka fii maa fii maa duuna amsi hamsin min alibil wixii shan iyo labaatan ka yaroo geela fii khamsi fii khamsi dawdin wuxuu yihi fii maa duuna hamsin waishriina min abil ibili geeli wixii shan iyo labaatan ka yar fii khamsi dawdin shantii halaad shaatu neef arya laga rabaa faidaa balqad diya gart hamsan waishriina shan iyo labaatan fa fiiha bintu makhaadin waxaa laga rabaa qaalin sanad dhammaysatay ilaa hamsin wa alaaiina ilaa soddon iyo shan ay ka gaarto fa idaa lam takun haddii ay hir ibnatu makhaadin qaalin sanad jir haddii aan la haynin fabnu labunin dakar qurba laba jir ah ayaa muxuu ahaa laga rabaa oo booskeeda geli maxaa yeele qurbaca iyo qaalinta waxaa qiimo badan qaalinta muxuu qiimo badan faidaa balad dii ay gaarto ama nirigti waxaa tihahdaba faidaa balqad dii ay gaarto sittatan wa talaatiina soddon iyo lix fa fiihaa iyada waxaa gudaheed ahaata ama laga rabaa bintu labunin qaalin laba jir ayaa laga rabaa amaba nirig laba jir ayaa laga rabaa ilaa hamsin arbaiin ilaa shan iyo afartan ay ka gaarto faidaa balaqi ay gaarto sittatan arbaciin lix iyo afartan fa fiiha iyada waxaa laga rabaa xiqatun saddex jir daruqat alfaxl ilaa sitiina ilaa lixdan ay ka gaarto faidaa balaqat ixdaa wa sitiina jadaca jadaca ayaa laga rabaa ilaa hamsatin wa sabciin waa mid afar dhamaysatay dabcan markaan dhahna afar ayay jirtaa oo dhamaysatay kii shanaadna way gashay wa marka saddex la yihahdan kii afaraad gashay wa marki laba la yihahda kii saddexaada gasho wa marki hal la yihahdana kii labaada gasho wa yani laba iyo tobanka u dhamaatay walow maalin baa ku darsatay markaas waa naam faidaa balqadii ay gartay ixdaa wa sitiin fa fiiha jadac ayaa ahaatay ilaa hamsatin wa sabciin ilaa toddobaatan shan laga gaaro faidaa balqad sitatan wa sabciin lix iyo toddobaad markii ay gaarto fiiha ibnata labuni laba qalmood oo laba jiryaal ah ayaa laga rabaa ilaa tisciina ilaa sagaashan ay ka gaarto faidaa balqadii ay gaartay ixdaa wa tisciina kow iyo sagaashan fa fiiha xiqatan laba owr mudatay ayaa laga rabaa aruqata alfaxl saddex jiryaal idaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan geeli uu ka gaara faidaa zaada haddii ay ka kororto geeli ama uu ka kordho calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan fa fii kulli arbaciina afartan la arkay ibnatu labuun qaalin laba jir ah oo dhammaystiratay ayaa laga rabaa wa fii kulli hamsiina konton la arkana xiqatun mid owr mudat saddex jir ayaa laga rabaa owr mudatay faidaa tabaayana haddii ay kala waydarantu ama ay kala tagto asnaan ibili geela dadiisa geeli wii laga rabay iyo wixii gacan lagu hayo ayaa kala duwan qaalin waaa laga raba saddex jer lama hayo mid eh, afar jer laga raba lama hayo mid ka weyra mid ka yar ayaa la hayaa haddii dadi iyo wii la rabay ay m isdabamaraan iswaydartaan waa alla samayni faidaa tabayana asnaanu ibili geela dadiisa haddii ay kala tagto oo isweydaarsato fii faraa'id sadaqaad zakada faradkeeda faman balaqad qofka ay gaarto cindahu agtiisa sadaqatu jadacati afar jirka zakadeeda walaysa cindahu jadacatun afar jirna aanan haynin wa cindahu xiqatun saddex jir haayo fa saddex jirkii tuqbalu minhu waa laga aqbalay alxiqatu fa iyada tuqbalu minhu waa laga aqbalay alxiqatu saddex jirka ayaa laga aqbalay wayajcalu wuu yeeli macaha shaatayn laba neef arin uu ku dari in istaysarata lahu haddii ay ufududaato haddii ay u fududaato aw cishriina dirhaman ama labaatan shil oo fidah waman baqlad qofka ay gaarto cinda waqti sadaqatu alxaqati saddex jirka zakadeeda qofkii xoolihiisa laga rabo walaysat cinda waqti ayan ahaayen ilaa jadacatun afar jir mooyane fa inahaa iyadii tuqbal minhu laga aqbalay wiciihi lmusadiqu ninka zakada aruurina wuxuu siini cishriina dirhaman labaatan shilin oo fida ah aw shaatayn ama laba neef oo ari ah waman baqlad qofka ay gaarto cinda waqti sadaqatu alxaqati saddex jirka zakadeeda walaysa cinda waqti uusan ahan walaysa uusan walaysat ayan ahayn cinda waqti aynan ahayn xaqadii wacindahu isaga agtiis waxaa aatay ibnatu labunin qaalin laba jir ah oo saddexaad hadda gashay ayuu hayaa fa inahaa qaalintaas tuqbal minu laga aqbali wayajcalu macaha wuxuu ku dari uu raacini ku kabi shaatayn laba neef ari ah in istaysarata lahu haddii ay u fuudaadaan aw amaba cishriina dirhaman ama labaatan shilin oo fida ah wamanbalaqat qofka ay garta cinda waqtihi sadaqatu binti labuun qaalin laba jir ah ayaa zakadeeda laga rabaa zakadii intaasay gaartay wixii laga rabay walaysat cindahu mana haayo ilaa xiqatun mid awr mudatay oo saddex jir mooyan wax kalama haayo fa ina ayada tuqbalu min waa laga aqbali wayucطihu lmusadiqu qofkii zakada aruurina cishriina dirhaman labaatan shilin ayuu siinaya aw shaatayn laba neef ari ah waman balaqat qofkii ay gaarto cindahu agtiisa shilimaadku waa fido abcan shilin soomaliya shilin kenya toona maaha waman balaqat qofkii ay gaarto cindahu agtiisa sadaqatu binti labun qaalin halkaasan joognaa waman qofka ay gaarto cinda agtiisa sadaqatu binti labunin qaalin laba jir ah zakadeed ayaa laga raba walaysa cindahu bintu labuun wa cindahu bintu makhaadin mid sanad sanad dhamaysatay ayuu qofki hayaa walaysa cindahu ilaa ibnu labuun ma ku noqnoqon waman balaqat cindahu qofki ay gaartay sadaqatu binti labuunin binta labuun oo qaalin laba jir ah zakadeed ayaa xoolihiisa ay gaareen oo laga rabaa walaysat cindahu agtiisa ma ahani bintu labunin qaalin laba jir ahna ma haayo wa cindahu bintu makhaadin wuxuu ahayaa qaalin sanad dhammaysatay amaba nirig sanad dhammaysatay fa iyada tuqbalu minhu laga aqbali wayajcalu macaha wuxuu ku dari uu ku kabi shaatay laba neef ari ah in istaysarata low haddii ay u fududaadaan aw amaba cishriina dirhaman amaba labaatan shin loo dahaba ah. waman qofkii balaqat ay gaarta cinda waqti sadaqatu ibn ibnati labu ibnati makhaad qaalin sana jir ah ayaa zakadeeda laga rabaa inuu zakaan u bixiyo xoolii intaasay gaareen walaysat cinda waqtis maahan ilaa ibnu labuun qurbac laba jir ah waxaanahn mahayo dakarun fainahu qurbacaas yuqbalu minhu waa laga aqbali walaysa macahu shay wax haba yaraate eh oo loo soo celinaana ma lahan qurbacaas marka laba jirka ah iyo qaalintaas muxuu aha guujirka ah ama sana jirka ah waa isu dhigmaan sidaa weeyaan waman lam yakun cindahu qofkii uusan ahayn ilaa arbacatu min alibil afar neef oo geela waxaan ahayn ma lahan qofka intaasuu xoolo ka haya ka hayaa geel ahaan marka ay noqoto falaysa fiiha shayun ayada gudaheeda wax maahan wax zako oo laga rabo lama arko ilaa an yashaaa rabbuhaa qofkii xoolaha lahaa inuu doono oo isaga khayr doon yahay waa gooni oo tatawuc ay tahay wa fii sadaqati alghanami ariga zakadiisa fii saa'imati ateeda foofaysa idaa kaanad dii ay ta arbaciina afartan fa fiihaa iyada gudaheed ayuu ahaada oo laga rabaa shaatun neef ariga ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan neef boqol iyo labaatan markii ad haysato iyo markaad afartan haysato hal neef baa lagaa raba laba jerb faidaa zaadat haddii ay ka korarto waaxidatan mid fa fii laba neef ari laga raba ilaa miatayn ilaa laba boqol laga gaaro faidaa zaadat waaxidatan mid haddii ay ka ziyaado hay hal ku korarto oo labada boqol iyo kow ay noqoto fa alaau shiyaahin saddex neefoo ari ayaa laga rabaa ilaa alaaa ilaa saddexda boqol ay ka gaarto faida zaadat waaxidatan haddii ay mid ka kororto fa kulli shaatin fa fii kulli miatin boqol arki shaatu neef ari ayaa laga rabaa walaa tuukhadu lama qaado fi sadaqat sadaqada harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin am mid ceeb u ah walaa taysun taysu lhanami ariga orgigiisa waaliga ahaa marguus geela loo isticmaal filaya ama awrta laakiin orgida waa laba qaybood mid waa orgidan weyn qaarna waa waalig kuwa yaryaro mxuu ahaa tago kaadiga ah kaadiska ah marka kaarna lama qaado maxaa loo qaaday qaar waxay leeyihin hilibkiisa aad u liidan oo ma qiimo badna qaarna waxay leeyihiin ma ahane waa loo baahanya oo waa ka qiimadin ari kale labadaba waxaa dhahdaba lama qaado asaga walaa taysu lghanami ariga orgigiisii ilaa an yashaaa almusadiqu ninka zakada qaada inuu doono waa gooni marka ixtimaalkii hore oo ahaa orgiga inuusan aad loo jeclayn waaliga ah oo hilibkiisa uusan inta uu muxuu ahaa wax daaqi lahaaba meelahaas orordi qaylin arigu daba socdaa soo sama marka caatanimo iyo hilib qalalan iyo lidaalika digaagtan cadiga ah oo la cuno <laughs> waxay leeyihiin qaar adag ayaad arki markaad weydiso waxay kuleeyihiin wuu qooqnaa oo muxuu ahaa wuxuu ahaa diiq qooqan hilibkiis marka waa wuxuu noqonayaa wax solan horta soo ma arkin markay horta qooqanta yacni beer iyo badanba waa ka tagaa intuu saas u dhuubta ayuu mxuu aha shakli kale geelnimo ka bax ataa wuxuu noqonayaa saa u qoroofano calool <laughs> aan lahayn iyo saas oo alla yaabi waxaad u malaynaysaa waxaa lihi jiray alkhayl almudmara fardihii la boglaalay habkii lagu sheegi jiray aad u ekaanaya waay ilaa an yashaa almusadiqu walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin xoola kala tagsan oo laba xara ku kala jira zakada darteed meel laisuguma keeno si ay xoogihii ay eh, ay u yaraato wixii la bixinaaye afartan iyo afartan eef oo ari ah haddii ay laba nin kale lahaayeen hadday isku darsaan marka waxay noqonaysaa neef arigun baa laga qaadi haddii ay kala joogtaan waa neef ari ah laiskuma daraay lama ogola walaa yufaraqu bayna mujtamiciin mid aruursan oo hal meel joogana kaba soo qaad afartan ayaa meel joogtay labaatan labaatan looma kala qaadayo si zakadii ay u bixin waa khiyaana waa xiila muxarama kow ma khashyata sadaqati zaka iyadoo laga baqi wamaa kaana waxaad min khaliitayn laba wax isku darsatay wixii u dhexeeya oy isku yeeshaanna oo xoolihii ay isku lahaayeen zakadii ka baxdayna fa inahumaa iyaga yataraajacaani way isu celinayaan baynahuma dhexdooda bisawiyati si cadaalad oo siman oo nin walba xoolihiisii inta kusoo aadaysa ayay muxuu ahaa kala qaadanayaan fa idaa kaanat di ahad saa'imatu arajuli qofka xoolihiisa foofa naaqisatan mid ka yar min arbaciina shaatan afartan ear iyo waaxidatan mid mid ka yar haddii ay tahay oo soddon iyo sagaal ah falaysa fiiha shayan wax lagama rabo ilaa an yashaaa rabbuha ninkii lahaa inuu doono waa gooni wa fi riqati fidadii rubcu lcushri toban meelood markii loo qaybiye qeyb ka mid ah weliba afar loosii qaybiye ayaa laga rabaa waa laba dhibic shan boqol laba dhibic shan ayaa laga rabaa waay fain lam yakun hadduusan ahayn almaalu maalkii ilaa tisciina wa mia boqol iyo sagaashan waxaan ahayn hadduusan ahayn oo intaad uu jooga falaysa fiiha shayan waxba lagama raba ilaa an yashaa rabbuhaa rabbigeeda inuu doono waa horey waxaan u sheegnay rabbuhaa dabcan waa ninka lahaa waxaan hore u sheegnay siddeetan iyo shan graam oo dahab ah in ay tahay nisaabka alfidat wadahab walawraaq anaqdiya wax alle wixii maal ahoo kale oon xoolahaan la sheegay aanan ahayn iyo waxaan kala jeedaa iyo muxuu ahaa zuruucda inaynan muxuu ahaa inta kale hal laba dhibac shan in laga rabo boqol kiiba saas waan hore usoo sheegnay baabu maanic zakaati اlhanami ariga zakadiisa kandiida iyo baabkan u baabay xadidka laba kun afar boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadis saxiixa qala alimam nasai akhbarna maxamed bin abd cabdillahi mubaarak almakrami wey almukharami wa hiqa qala xadaثana wakiic ibn jarax aلru'aasi qala xadaثana acmash ibn sulayman ibn mihraan can macruur ibn suwayd abu umayat alkufi wa hiqa can abi der kifaari saxaabiga jaliilka qal wuxuu yidhi jundub ama abidar qaala rasul asg wuxu yih sal slm maa min saaxiibi ibilin qof geella ma jiro walaa baqarin lo walaa qanamin ari laa yu-addii aanan gudanaynin zakaataha zakadeeda ilaa hadduu jira jaaءat way imaadaa xoolaha way imaanaya yowma alqaamati maalinta qiyaama acdama maa kaanat intii ay weligeed iyo abadkeed ahayd iyadoo ugu weynaan badan tiro iyo awoodba wa asmanahu uguna buuri badan ay imaanaysaa geeli arigi loodii ay imaani tandaxu waxay ku artinaysaa biquruniha geesaheedii oo fiqfiiqan oo dhaadan wa tata'uhu biakhfaafiha lugaheeda ay kula istaagaysaa iyo waxaa weeyaan qoobabkeedii kullamaa goor alla goortii nafidat ay dhammaata ukraha tii u dambaysay ay dhaafto acaadat calayhi waxay kusoo celinaysaa ay kusoo noqonaysaa awaluha kii u horeeyey ama qeybta horeysa lagu soo celiya saas marka saasuma ugu noqnoqoni xataa yuqda ilaa la kala saaro bayna naas dadka dhexdooda la kala saaro inta arasaadka qiyaama la taagan yahay isaga saasaa loo cadaabay qofkii nasal alla asalam alcaafiya xadiidka ama baabka toban iyo labaad baabu ljamci bayna almutafariq waatafriiqu bayna almujtamic waa xadiidka hore un baabuljamci isugeyn laisugeeya bayna almutafariqi xoolihii kala tagsanaa oo laba mooro ku kala jiray in laisu geeyo wtafriiqu in la kala geeyo bayna mujtamici kii hal xara ku jirayna in la kala qaado oo zakada in xielad loo helo awgeed loo sameeyo wuxuu ku soo arooray ayuu baabkan ubaab xadidka laba kun afar boqol iyo toddobiy konton waa xadiis xasana saxiixa qaala alimamu nasa alay tl hanaad ibn sary abasuri waa iqa can hushaym bashiir alwasiti waa iqa can hilaal ibn khabaab alcabdi waa saduuqun tagayara biaakhirihi can maysara ibn abi saalix maysara abu salix waa maysar abu salix waa alkuufi waa maqbuul can suwayd ibni kafla waa mukhadram taabiciy suwayd ibni kafla nasiibkiisa nabigeena sala allahu alay waslm markii la duugay oo caradii lagu ragoo laga soo guddoomay a isagoo socdo muxuu ahaa nabiga in la kulmo raba sal l slm ayuu dalaq soo yihi xanuun wax aad u xanuun badan waa saxaabinimo waxaa ugu dhinayd inuu habeenkaan soo hoyt ya allah mustacaan nasal allah asalama alcaafiya waa ninka marka mukhadram taabici kabiira waa uwayd ibn qala wuxu yih ataana waxaa noo yimid musadiqu nebiy nabiga ala sl slam ninkii zakadii inuu aruuriy usoo diray faataytu waan u imid fajalastu ilayhi waan la fariistay fasamictu waxaan ka maqlay yaqul isagoo le inna fii cahdii ballantayda waxay ahaatay lila soo galay anlaa na'huda inaanan qaadanin raadica laban midna snuuga inaanan qaadanin oon zakahaan u qaadanin walaa najmaca inaan kala inaan isu geynina bayna mutafariqin xoolo kala tagsan inaan hal moora ku ururinin ballantii liila soo galay ay ka mid tahay walaa nufariq aanan kala geyni bayna mujtamaci mid isu urursan fa ataahu rajulu nin baa u keenay binaaqatin hal kawmaaa ee aad u kurus weyn ayuu keenay abeer ah ayuu keenay faqala wuxu uhi iga qaada faabaa wuu diiday maxaa yeelay wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim markii aad zakada qaadaysa xoolaha kuwa isha ay qabanayso oo orgiga qoorta iyo waxaa weeyaan hasha koronta iyo ama hasha muxuu aha cafwan abeerta iyo ritiga koranka iyo muxuu ahaa wixii noocaasa abadan isha waxay qabanaysa dhexdhexaadka kuwa eberka ama kuwa saran maa dhexdhexaadka sidaa weyaan hadii laba kun afar boqol iyo sideedi kontonaad wa xadii saxi isnaad qala imam abarna haarun ibnu zayd ibnu yaziid yacni ibn abi azarqa waa saduuq qalu xadaana abi abihiina waa ke waa zayd ibnu yaziid yacni ibn abi zarqa waa ثiqa isnaad qala wuxu yihi xadaثna سفyاn الthawrي عan cاaصم iبن kulayb الjarmi cاaصم iبن kulayb jarmi ma ثiqa mis waa صaduq saduuq weyaan can abihi abihiis oo ah kulayb ibnu shihaab aljarmi waa saduuq isna can wail ibni xujrin radia allahu ta arda ana nabiy nabigena sal slm bacadu wuxuu diray saaciyan mid zakada ka soo shaqeeya oo soo ururiyo waalcaamiliina calayha waa raggi la yidhi wاlcaamiliina calayha u rabbiga yihi subxana watacaala faataa rajul ninbu mxuu u tagay faataahu wuxuu siiyey ay faacطaahu fasiila makhluula fasiila qurbac naas go ah oo naas ka soo go-ay oo makhluulan ee caato ah ay mahzuulan qurbac caato ah ayuu hay zakada waatan qabo faqaala nabi nabigan wxu uri sal slm bacanaa waxaan dirnay musadiqa allaahi wa rasuulihi rasuulka allah iyo rasuulkiisa kii zakada inuu usoo uruuriyo ood magacooda kusoo soo uruuriyo amarkooda ku uruuriyo kii asaga ayaan dirnay kow wa ina fulaan hebelna acطaa wuxuu siiyey fasiilan qurba makhluulan ee cata ah mahzuulah wax laga cuna iyo wax laga gatoon aan lahayn allaahuma allahi laa tubaarik fiihi gudihiisa barakaynin walaa fii ibili geeliisana barakaynin nabigu u habaaray alayh salaa slam fabalaga dalika arajul arrinkaas war ninkii warkii isaga ah ninkii ayuu gaaray fa wuxuu keenay binaaqatin hal xasnaa ee fiican hal wanaagsan ayuu keenay faqala wuxuu yidhi atuubu ila allah caza wajal allan u tooba keeni wa ilaa nabiyihi nabigiisuna u tooba keeni sal l slam faqaala nabi nabigana wuxu yh sal slam allaahuma allah baarik fiihi ilaahu ninkaa barakay kow wa fii ibilihi geeliisana barakay khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha waصali calayhim ina salaataka sakanu lahum xadiidka ama baabka u dambeeya insha allah iyo cashirka una dambeya xadidka u dambeeyo baabu salaati اlimaami imamka salaadiisa baabkan u baabiya calaa saaxibi sadaqati qofka zakada bixiyo inuu u duceeyo salaada bimacna ducaawa baabu salaati imam imamka inuu duceeyo alaa saaxibi sadaqa qofka zakada la baxay inuu duceeyo baabkan u babiy xadidka laba kun afar boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadis saxiixa qaala alimam nas akhbarna camr ibn yaziid aljarmi waa saduq qala xaddaثana bahz ibnu asad alcami albصri wa iqat habt qala xadaثana shucba waa imaamkii qaala wuxuu yihi camr ibn mura almuraadi wa iqaة caabidun kaana laa yudalis warumiya biirja qala wuxu yhi abarnii waxa i warramay amaba qaala camr ibn mura wuxuu yidhi abaranii uu ii warramay qala wuxu yihi samictu waxaan ka maql cbdاllahi bn abi awfa saxaabiga jaliilka radia allahu taala arda qaala wuxuu yihi saxaabigaas kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm idaa ataahu qowmun qolo haddii ay u keenaan bisadaqatihim zakadooda qaala wuxuu dhihi jiray allahuma salli calaa aali fulaan ilaahow reer hebel u naxariiso oo barakay u duco jira nabig sal slm faataahu abi aabbahay ayaa u keenay bisadaqati zakadiisa ayuu keenay faqala wuxu yhi allahuma alla usalli u naxariiso calaa aali abi awfa abu awfa reerkiisa ilaah u naxariisa ayuu nabig yiri sal l slm wuxuu nabigeenu ku camal falay wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum hada wallah aclam wsala allah wslm ala abdi rasul mustafa